bismillahi raxmani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullahi tacala wabarakaatu kula wacan oo wanaagsan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka falaqaynta wararka adaan oo kale ayaad ka dhegaysataan idaacadda kulmiye u doona soomaali sudanes hosbital daryeel daweyn iyo dhakhaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray bartilmaameedka somali sudanes waa badqabka bulshadeenna mar kale ismaqla wanaagsan saaka waa sabti taariikhdu waxay tilmaamaysaa ko labaatanka bisha januari sanadku waa laba kun labaatan waa saddex iyo labaatan qodobada ugu waaweyn ee barnaamijkan aad ku maqli doontaan waxaa ka mid a ah abaabulka ka dhanka al-shabaab ee ka bilowday jubbaland wararkii ugu danbiyey arrimahaasi la xiriira ayaan idiin soo gudbi doonaa sidoo kale waxaad maqli doontaan gudoomiyaha gobolka hiiraan wuxuu mar kale ku dhawaaqay in aan la joojin dagaalka ka dhanka al-shabaab ee ka socda gobolada dalka wararka ciyaaraha kuwooda ugu waaweyn ayaan sidoo kale eegi doonnaa oo maanta kulamo xiise badan ay jiraan qodobadaas ayaan idiin soo gudbin doonaa iyo wixii nagu soo kordha shada oo wada heshiisa adduunka la baaramaysa ayaan baahi uu qabnaay habaaqan bulshada oo wada heshiisa adduunka la baaramaysa ayaan baahi uu qabnaay habaaqan ruuxa waxa naga mudan ogaadin daridana balka galay mas-uuliyiintii ku baaqay inaan baylihin amnigu badbaadiyo nabad la helo ishaariya sharaf baa helay mas-uuliyiintii baridhay bagay guusha u heleene dhaqaalaha baahintiisa ayay ballanqaadayaa warar soo gaaraya ayaa sheegaya in ciidanka dowladda iyo dadka deegaanka ay iskaga soo baxeen degmada galcad ee gobolka galgaduud amniga galcad xooggiisa ugu badan waxaa gacanta ku hayay ciidanka danab ee maraykanka uu tababaray iyo ciidanka gorgor ee uu tababaray turkigu deegaanka ceelbacad ayaa la sheegay inay ciidamadan ka soo baxay galcad ay iskugu yimaadeen kasoo bixitaanka ciidanka dowladda iyo kuwa deegaanka ee degmada galcad ayaa ku soo aadaya iyadoo shalay shabaab ay weerar khasaare geysa ay ku qaadeen degmadaas waxaana weerarkaasi ku dhintay ku-xigeenkii taliyaha ciidanka kommandoska danab xasan maxamed cismaan tuure weli saraakiisha ciidanku kama aysan hadlin sababta ay galcad iskaga soo baxeen bal markan haddii aan egno abaabulkii ugu weynaa ee ka dhan al-shabaab ayaa wuxuu ka bilowday deegaanada maamulka jubbaland jubbaland waxay sheegtay inay diyaarisay ciidamadii shabaab ka saari lahaa deegaanada hoos yimaada maamulkaas haddaba si aan u ogaano xogihii ugu dambeeyey waryaheenna cabdimajiid cabaas aadan ayaa qad ku jira cabdimajiid soo dhowow bal nala wadaag wararkii ugu dambeeyey xasan waa mahadsantaha adii dhegeystayaasha ee barnaamijka falanqeynta waxaa saacadihii ugu dambeeyey jiray diyaargarow xoogan oo maamulka jubbaland ay ku jiraan kaas oo markaa ku qotoma in la diyaariyey ciidamadii markaa qaban lahaa deegaanada ay dagaalamayaasha al-shabaab xilligan kaga sugan yihiin jubbaland dagaalkan oo saddex qaybood markaasi ay jubbaland ay u diyaarisa ama saddex hab in loo wajaho ayaa habka ugu horeeya waxa uu markaasi ka bilaaban doonaa deegaanada dhaca ee galbeedka magaalada kismaayo iyo sidoo kale waqooyiga waana laba jiho oo markaasi dagaalka la doonayo inuu iska garab socdo saacadihii ugu dambeeyey waxaa la arkayay gaadiidka ciidamada oo kuwooda ugu badan oo jubbaland oo markaasi eh, diyaar garow adag eh, ku jira waxaana markaa eh, xilligan jiraa in maamulka jubbaland ay doonayaan in deegaanadaasi ay gacanta ku dhigaan oo muddo fog ay maamulayaan dagaalamayaasha al-shabaab waa halkee marka deegaanada ugu badan hadda oo ay abaabulkan uu ka socdo xasan hadda gudaha magaalada kismaayo ayaa si weyn looga dareemayaa diyaar garowgan ee xoogan sidoo kale waxaa jirtaa in eh, markaa eh, ciidamadii ku kala sugnaa furimaha dagaalka iyaguna markaasi la doonayo in ciidamo kale oo gudaha magaalada kismaayo lagu diyaarinayo muddooyinkan dambe in markaa lagu xoojiyo eh, taasna waxa ay saraakiishu noo xaqiijiyeen in markaasi maanta ay suurogeli doonto ilaa iyo gelinka dambe waxaa marka arrinkan uu yahay mid kadib markii la sheegay in dagaalamayaashii ugu badnaa oo shabaabka ka tirsan xilligan ay isugu yimaadeen gobolada jubbooyinka kadib guuldarro xoogan oo ay kala soo kulmeen dagaalada xoogan oo ka socda gobolka galgaduud iyo weliba qeybo mudug ka tirsan waxaa marka tani ay tahay jubbaland mid ay uga hortegayso in dagaalamayaasha oo la aaminsan yahay shabaabka ka tirsan in culays ay soo saari doonaan deegaanadan si taasi ay u dhicin ayay saraakiishu markaa xaqiijiyeen in dagaalkan loo qaadayo waayahay dad badan waxay isweydiinayaan abaabulkan socda ma ciidanka dowladda iyo kuwa jubbaland oo keliyaba mise waxaa ku jira dad shacaaba oo is-abaabulay oo doonaya inay la dagaalamaan shabaab xasan saraakiishu maysan noo xaqiijin in dadka deegaanka iyagu is-abaabulay ay qeyb ka yihiin balse waxay xaqiijiyeen in ciidamada xoogga dalka iyo kuwa daraawiishta maamulka jubbaland dagaalkaas un ah. hadda qeyb ka yihiin balse ilaa iyo hadda wax shacaba oo ka qeyb qaadanaya dagaalkaas nalama lama xaqiijin waayahay fantastic aad aa umahadsan tahay wixii kaloo dheeraaday kusoo kordhaa wararkeena iyo barnaamijyadeena soo socda ayaad kaga bogan doontaan bal markaan haddii aan eegno guddoomiyaha gobolka hiiraan cali jeeti cismaan oo hadlay waxa uu sheegay in dagaalka dhanka al-shabaab aysan ka niyajebin doonin weerarka al-shabaab ay ku qaadayaan maalmihii ugu danbeeyey deegaanadii laga saaray iyo sidoo kale dhimashada saraakiisha muhiimka u ah dagaalka socda ee ku dhimanaya weeraradaas wuxuu mar kale ku baaqay inaan laga istaagin dagaalka al-shabaab ka dhan oo loo midoobo raggii maalmihii isdaba jooga ku dhintay jiidaha dagaalka ayagoo horumaro ka samaynaya eh, ee saraakiisha oo u horeeyey inta haddaan xasuusto maalmaha ninka la yidhaahdo korneyl shataqiy ee ku dhinta xawaaley ee u dambeeyey korneyl xasan tuure iyo rag badan oo la dhintay waxaan leenahay ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyo dhammaanteenna samar iyo iimaan haynaga siiyo waxaan aad maaragtay u xasuustaa ninka sarkaalkaa maanta la dilay nimanka dhallinyarada oo markaa da-dooda eegto iyo aqoontooda iyo geesinimadooda iyo akhyaarnimadooda runtii xusuus nagu reebay ahaayeen rag badan oo saraakiil oo aan ka bartay berigaas aduu rag badanay ahaayeen markaa ilaahay haw naxariisto intii dhimatay kuwa kalena allaha badbaadiyo soomaaliya inta shabaab joogo oo gabarh soomaaliyeed inta odagii laga dilay asaay qaadayso oo canug soomaaliyeed uu agoontoobayo markii ma dhihi karnaba damiirkuba nama siinayano ya damiirkuba nama siinayo inaan nafisno ma na siinayo kaasina waxa uu ahaa gudoomiyaha gobolka hiiraan cali jeeti cismaan oo ka hadlayay howlgallada ka dhanka al-shabaab ee gobolada dalka ka socda weli barnaamijkeena falanqaynta wararka redio kulmiya ayaad la socotaan bal markan haddii aan eegno wararka ciyaaraha kooda ugu waaweyn kulamo xiise badan ayaa maanta jira oo horyaalka ingiriiska la ciyaari doono kulanka ugu adag ee isha lagu wadahayo waxa uu dhexeeyaa kooxaha liverpool sidoo kale kooxda chelsea layidhaahdo kulankan si gaara ah ayaa maanta loo eegayaa saddexda iyo qadar soddodqiiqa ee galabnimo ee maanta ayuuna soo dhici doonaa kulankan kooxda liverpool sidoo kale kooxda chelsea waxay ku jiraan xilli ciyaareedkan xaalad aad u xun labadan kooxood ayaana xilligan waxa ay ku kala jiraan kaalimaha markii aan eegno kaalimaha isku xiga ee sagaalaad iyo sidoo kale tobanaad kooxahan waxay ka mid ahaayeen kooxahii loo saadaalinayay horyaalka marka uu bilaabanayay in kaalimaha hore ay yimaadaan balse xilligan waxay ku jiraan xaalad aad u xun kooxda chelsia haddii aan eegno kulamadii ugu dambeeyey oo ay ciyaartay kooxdan markii aan milicsanno shantii kulan ee ugu dambeysay kooxda chelsea kulan ka mid ah, ayay adkaatay oo kulankii kooxda crystal balis ay la ciyaartay ayay gooli waxba kaga adkaatay laakiin saddexdii kulan ee ka horeysay waa laga adkaaday kulankii fulham ay u baxday man city sidoo kale kooxda man city oo mar kale garaacday waa kulamadii f a kaabka iyo sidoo kale kulankii brmiligaha sidoo kale kooxda nottingham forest ayay gool i gool la gashay kooxda jelsia marka dhibaato weyn ayaa kooxda chelsea haysata liverpool dhinaceeda haddii aan egno iyadoo laftigeeda kama liidato kulamadii ugu dambeeyey eh, kooxda liverpool walfes ayaa gool iyo waxba kaga adkaatay eh, kulankii f a cabka balse kooxda brighton ayaa saddex iyo waxba kaga adkaatay eh, kulankii horyaalka ingiriiska ugu dambeeyey oo ay ciyaartay labalabo ayay kooxda walfes la gashay kulankii f a cabka kulankii ka horeeyey ee bromford ay la ciyaartay brimiligana saddex gool iyo gool ayaa lagu adkaaday marka kooxda liverpool iyadoona dhibaato ayaa haysata Eh, markaan egno kooxaha chelsea sidoo kale kooxda layidhaahdo liverpool kulanka maanta u dhexeeya haddii aan egno xidigaha ay lasoo shartegi karaan haddii aan ku hormarno kooxda layidhaahdo liverpool eh, si gaara waxaa loo rajeynayaa in ay soo safi doonto xidii ku cusub kooxdaasi ee kagbo layidhaahdo eh, kulankaasna uu kusoo bilaaban doono goolhaye waxay soo qaadan karaan sida ugu badan alison matib difaaca conote robertson iyo sidoo kale alexander arnold sidoo kale eliot vabinho iyo tiego ayaa la filayaa in ay qadka dhexe ciyaaraan weerarkana waa maxamed saalax nunes iyo sidoo kale gegbo waana shaxda afar saddex saddex ayay ku ciyaari doontaa kooxda liverpool yiraahdo kooxda chelsea haddaan egnana waxay soo safi karaan keyba badishiel oo ah xiddi ku cusub oo dhanka difaac ah tieg zilva lewis hall iyo joloba galagar jerjiniya iyo covasig ayaa la fiilayaa sidoo kale inay qadka dhexe ciyaaraan ziyaaj iyo obobiyang iyo mount ayaa sidoo kale weerarka ciyaari kara waana eh, farmashan la ah, a baa qaab ciyaareed ahaan kooxda liverpool ayay isku mid yihiin waa afar saddex saddex eh, xidigo badan ayaa labadan kooxood ka dhaawacan tusaale ahaan kooxda chelsea dhibaato weyn ayaa haysata oo ku habsatay oo ah xidigo badan ayaa ka maqan tusaale ahaan sterlin mendi zakariya jilwell bulizig jovalkis vavana iyo broja balse eh, james ayaa soo laabtay rajanuna weyn ay tahay inuu eh, kulankaas safto sidoo kale mudrig xidigii ay dhowaan la soo wareegeen ayaa sidoo kale filaya inuu ciyaaro nuni mundiki ayaa sidoo kale ka mid a ah xidigaha ciyaari kara sidoo kale kooxda liverpool xidiga badan ayaa ka maqan oo farminio eh, vandag diego jota tismikaas iyo sidoo kale louis dias ayaa qeyb ka ah xidigaha ciyaari kara ugu dambeyn kooxda juventus haddaan eegnana shan iyo toban dhibcood ayaa laga jaray xilli ciyaareedkan kadib markii ay maxkamad ku taala dalka talyaanigu ay baritaan ku heshay qaladaad ka dhacay qaabkii ay suuqa kala iibsiga ciyaartooyda ugu soo iibsan jirtay taasi oo keentay kooxda in ay kaalinta tobanaad ka dhacdo oo shan iyo toban dhibcood laga jaro bal markan waxaad kusoo dhawaataan xubintiini kalamaan soomaali sudanes hosbitaal oo loo aqoonsaday isbitaalka ugu fiican soomaaliya waxaad ka helaysaa baaritaan daweyn qalliin dhammaystiran iyo dhakhaatiirtii dibadda loo aadi jiray u doono dawayntaada oo sax ah waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afar inusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonaynaa adna habartayni ninkii arooso adeerkayna leewaaye war adna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo aadna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe aa federaal inaa adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyiya allay leedahay xafaayadda konfi beybi iyo caanaha konfi laagsidaanay ilmuhu uga qosliyaan warshadda isbuunyada dubay kaalayo u doono joodariyadii u dambeeyo hurdada kuugu baxayso warkalmaane waxaa la yidhi nal yahow bidhaamayo markaan aragnay baaqaaga boholaha mugdiga iyo rajadii